بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف مdوباadka salaadiisii ayuu baab yahy alkusuuf waxaa la yidhaahdaa madoobaadka dayaxa ama qoraxda khusuufna waa la yidhahdaa bilkhaa kusuufna waa la yidhahdaa yani bilkaaf culimada luqaddu qaarna labada kelimo isku macnay ka dhigayaan oo laba kelimooo mutaraadifayna bay ka dhigayaan qaarna macnaha way u kala duwayaan oo waxay leeyihiin khasafa waxaa la yidhaahdaa bilkhaa shayga iftiinkiisa iyo midabkiisa oo markay tagaan oo waxba ka soo hadhin kasafana waxaa la yidhahdaa bay dhaheen idaa taqayara lownuhu midabku uun markuu isbedelo laakiin uusan iftiinku tegin ayaa la yidhaahdaa marka waxaan u malaynayaa waxay hadda yidhahdaan macnaha madoobaad juzi ah iyo mid kulli ah saasoo kale idhahda macnaheedu waxa weeyaan hadday madowguna iftiinkuna tago midabkuna tago waxba ka soo hadhin marka waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin khasafa ama khusuuf haddiise uu midabku isbedelo waxaa la yidhaahdaa markaasi kusuuf saasay qaarkood u kala bedelayaan qaarna way kala siinayaanoo dayaxna mid bay siinayaan qoraxdana mid bay siinayaan adiga culimada qaarkoodna isku macnay ka dhigayaan wa can ilmugiirata bni shucba radi allaahu canha radia allaahu canh وعن المغيرة بن شعبة رضي الله canha buu ii qoray radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi inkasafat waxaa madoobaatay ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuuli lahi sal lay slam nabiga wakhtigiisii yowma maalinkii ayay qoraxdu madoobaatay maata uu dhintay ibraahiimu ibraahim faqaala markaasaa waxay dhaheen annaasu dadki ibraahim wiilkii nebiga wey sal lay waslam ibnu rasuulilaah wiilkii rasuulka ibraahim maalinkuu dhintay isla maalinkaasaa waxaa ku aaday qoraxdoo madoobaatay ayaa isku aaday man faqaala markaasa waxay dhahdeen annaasu dadkii waxay yidhaahdeen oo ku sheekaysteen inkasafat way madoobaatay ashamsu qoraxdii limowti ibraahiima ibraahiim dhimashadiisa darti dhimashada ibraahim darteed ayay qoraxdu la madoobaatay faqaala markaasa wuxuu ihi rasuulu lahi sal ly wasalam ina ashamsa qoraxdu iyo waalqamara dayuxu aayataani waa laba calaamo oo min aayaati illaahi ilaahay calaamooyinkiisa waaweyn ka mid astaamaha waaweyn oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa iyo khaaliqnimadiisa ku tusaya ayay ka mid yihin laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin ruux dhimashadii darteed lama madoobaadaan ruux dhimashadiisa darteed lama madoobaadaan walaa lixayaatihi noloshiisa darteedna lama madoobaadaan yani dhalasho uu dhashay iyo nolol uu noolaaday lama madoobaadaan ee fa idaa goortii ra'aytumuuhumaa aada aragtaan labadooda markaad aragtaan iyagoo madoobaaday fadcu llaha alla barya oo wasalluu tukada xataa tankashifa ilaa ay faydanto ilaa madowgii iyo madoobaadkii uu isfaydo u faydmoo uu iftiinkii soo noqdo muttafaqun calayhi buhaariy muslim baa soo saaray wa fii riwaayati riwaayo kale dhexdeed waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi u sugnaatay xataa tanjaliya ilaa ay faydanto xataa tankashifa iyo xataa tanjaliya waa isku macno alinjilaa walinkishaaf waa isku mido wixii dayaxa fuulay ama qoraxda fuulee madowga ahaa markuu ka faydmo wey man oo iftiinka soo noq ayb walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday min xadiii abi bakra abu bakre xadiikiisa xaaluu ka ahaaday ama min xadiii abi bakr abubakre xadiikiisa xaggiisa waxaa uga sugnaaday radi alahu canhu inuu nebigu yihi sal lay aslam fasalluu tukada oo wadcuu barya alla tabaaraka wa xataa yankashifa ilaa uu faydmo maa bikum waxa idinku sugan musiibadani idinku dhacday ilaa ay faydanto ilaahay barya oo tukada lafdiga bukhaari waxa wey min xadiii abi bakra markuu yahay wuxuu yidhi abubakra kunaa cinda rasuuli lahi sal lay wasalam nebiga agtiisaan joognay fankasafat ishamsu qoraxdaa madoobaatay faqaama nabiyu sal lay wasalam yajuru izaarahu xataa dakhala almasjida markaasuu nebigu soo baxay isagoo hoos guntigiisii jiidaya oo macnaha argagaxsan wey man maradii xataa si saaniya inuu u guntado haleeli waayey marada jiidaya xataa dakhala almasjid fadahalnaa markaasaanu anaguna ka soo dabagallaybu fasallaa bina rakcatayn xata injalat ishamsu laba ragcadood buu nebiguna tujiyey ilaa qoraxdu ay faydantay markaasaa nebigu wuxu urh sal lay slam ina ashamsa waalqamara laa yankasifaani limowti axadin qoraxda iyo dayux ruux dhimashadii lama madoobaadaan ee faidaa ra'aytumuuhumaa markaad aragtaan iyagoo madoobaaday fasalluu tukada wadcuu ducaysta oo alla barya xataa yukshafa maa bikum xataa yukshafa saasay ugu taallaan halkana wuxuu inoo qoray xataa yankashifa saasman ilaa la faydo ama ay idinka faydinta w man ayb madoobaadka qoraxda iyo dayaxu salaada la tukadaayey cinda aljumhuur culimmadu say u badan yihiin waxay qabaan inay sunno tahay oyna waajib ahayn qaarkoodna waxay soo guriyeenbaa ijmaac in laysku waafaqsan laakiin ijmaacaasi waa manquud sax maa ijmaac ma jiro jumhuurtaa qabta laakiin maslada ijmac maaha maxaa yeelay abu cawaana fii saxiixihi wuxuu ku baabeeyey inay waajib tahay ibnulmunayirna wuxuu ka guuriyey abu xaniifuu ka soo guuriyey inuu qabay waajibnimadeeda waxaana sidaa u iishay inay waajib tahay alimaamu shawkani iyo sadiiq xasan khan ardaygiisii kadalika sheekh albani inay waajib tahay bay intaas u iisheen ayb laakiin jamaahiirtu waxay qabaan inayna waajibayn waxay lagu deliishanayaan waajibnimadeeda amarka nebigu uu amray sal ly slam ee uu yidhi fasalluu tukada amarkana asalkiisa wuxuu faa wujuub waxay leeyiin marka amarkaasi saarif ma leh jumhuurtuna waxay saarif uga dhigayaan sidaan ku soo marnay salaatu salaatulciideyn oo kaleba nusuusta ku soo aroortay salaad waajiba inay shanta salaadood untay sida xadiidka dalxat ibni cubaydillahin soo marnay soo sheegnay o kale ah, kaasay saarif uga dhigayaan oo hal calaya hayruha laa ila an taawaca taasay faarif ka dhigayaan jumhuurtu oo waxay leeyihiin waa un sunno saas man qoraxda iyo dayaxa madoobaadkoodu waa aayad buu nabigu uri sal lay sl waa aayad waa laba aayadoo ilahay aayaadkiisa ka mid ah. ibnu carabi abubakr ibnu carabi maalikiga ah ayaa meesha ishkaal buu soo aroorinaya waa masale mufiida jiddan ishkaalkana uu ka jawaabaya wuxuu leeyahy haddii la yidhaahdo wa yu aayatin fi lkusuuf maxaa aayado calaamad ahoo ku jira madoobaadka wa inama alkusuufu lishamsi xayluulat alqamari bayna annaasi wa baynaha madoobaadkan qoraxdu waxa weeyaan uun dayixii oo kala dhex galay dadkii oo dhulkii dadku joogeen iyo qoraxdii yani kulli waa wareegayaal way way wareegaan marka madowga qoraxda wuxuu ku imaanayaa dayaxa wuxuu kale dhex gelayaa dhulka iyo qoraxda isuu leeyahy sidaas daraaddeed buu waxaa imaanaya qoraxdii madow ku dhacayo dayixiibaa macnaha waxa weeyaan ayaa dhexdooda gelaya wuxuu yidhi wa kusuufu lqamari dayaxa madoobaadkiisuna an yaqaca fii dilli اlardi buui waa inuu dhulka hooskiisa uu ku dhaco oo dayaxu caadatan waxay yidhahdeen iftiinka wuxuu ka qaataa qoraxda hadduu marka dhulku dhex galo hooska dhulku uu qabto markaasi dayaxii waa madoobanaya iftiinkiibuu waayayaa buu leehay marka asbaab la garanayo wa haadihi umuur xisaabiya buui waa arrin xisaab ku timaado xilliga ay kala dhexgeli karto ama dhulku uu kala dhexgeli karo ama qoraxdu ay kala waxaan u dayaxu kala dhexgeli karayo waa arrin xisaab lagu keeni kara buui marka maxaa aayado ku sugan haddii la yidhahdo buui oo sidaa loo soo jeediyo ishkaalkaas waxaan leenahay buui uluucu shamsi wa uruubuha aaya buui qoraxda soo bixideeda iyo dhicidteedu waa aayad ayb wasamaawaatu waalardu kulluha aayaad buui samadan inoo muuqatana waa aayad dhulkanina waa aayad ila ana alaayaat calaa darbayn buui laakiin aayaduhu iyo calaamaadka kownku waa laba nooc minha mustamiratun caada mid waa mid si caadatan u socoto mar walba isheennu qabanayso fayashuqu an yuxdaa laha cibaada guud tan iska joogtada mar walba in cibaadaysta la yidhaahdo xilligaa isaga cibaado lagu xidhaayo mashaqii dhib baa ku jirta buui wa minha maa yatii naadiran aayaadka waxaa ka mid a ah, wax marmar uun imaanaya ayb fayushracu linafsi albaaalati alaaminati altacabud wاlrahbata atacabud wاrahbatu cinda jarayaani maa yukhaalifu اlixtiyaad bu calaamaadka naadirka ah markay yimaadaan ayaa markaa waxaa la jideeyey nafta isdhigataya aaminka xoogaa casiduba ka baxdayba xilligaa isagaa inay argagaxdo oo caadadii waxay arki jirteen wax khilaafsan markuu yimaado inay cibaadadu argagaxdo iyo alla ka cabsiga oy baraarugto ayaa loo jideeyey buui marka halkaasuu dhigaya maqsuudkaygu marka waxa weye asbaabta keenaysa dayaxa madoobaadkiisa iyo qoraxda madoobaadkeeda waa asbaab la garan karo culimada islaamkaana ugu horreeyey reer galbeedka taqriiban ibnu carabi hadalkaa wuxuu ku leeyay kitaabkiisa qabaska alqabas oo uu ku sharxay muwaطa maalik wuxuu dhintay an boqol iyo afartan iyo saddexdii markay ahayd taariikhda hijrigu taqriiban waa xilli hadda ay ka soo wareegtay muddo ku dhow sagaal boqol oo sano sagaal boqol oo sano muddo ku dhow ka hor ee culimmada islaamku waxay yaqaaneen falaga iyo aflaagtani qaabkay u wareegaan iyo qaabkay isu bedelaan yani aqoontan waa aqoon horayse wey aqoontan ay kutubta ay ku qoreen culimmada ama culumta falaga ha noqdo ama culumta tajriibiga tabiiqiga la ydhad ha noqoto culumtan inteeda badan waxaa laga qaatay culimmada muslimiinta ayagaana miaatu siniin uga horrey reer galbeedka waxaan reer galbeedku sheeganayo usuushiisa waxaa taqriiriyey culimada muslimiinta taqriiriye saas man marka asbaabta waa la garan karaa laakiin asbaabta iyadoo la garan karo haddana ma diideyso inay aayad min aayaat illahi ay tahay saas ma wax isdiidahaya maaha ayb intaasuu macnaha taqriirinaya abubakr ibn carabi calayhi raxmat ullah ayb kii suufiga ma waa ninkii faqiih ahaa ee mufasirka ahaa wey man maalikiga ah ayb taasi kadib waxaa kaleeto sugan oo xadiid abu muusa alashcari fii saxiixi muslim ku sugan inuu nebigu yidhi sal lay wasalam ma aha ruux dhimashadii iyo noloshii toona lama madoobaadaan walaakin yursiluha allaahu liyukhawifa biha cibaadah ilahay wuxuu usoo soo diraa inuu addoommadiisa ku cabsiiyo cabsiin isbadeladan majaraadkan waaweynee kownka wareegaya ee isdaba maraya iyo sida ay midba midda kale uga soka marayso iyo siday isu bedelayaan waa mas'alo kutusaysa ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa cabsi badanna addoonka gelin karta xataa ruuxu markuu asbaabta garto oo caalim talakiya uu yahay oo akhlaagtan iyo siday isu bedesho uu garanayo waxaa ku dhalanaya cabsi weyn iyo cadamo weyn oo ilahay qalbigiisa tabaaraka wa tacala ugu dhalanay lanna wax weyn buu arkaya wax weyn ayuu arkaya macna marka ilahay addoommadiisu ku cabsiinaya faidaa ra'aytum minha shay-an wax ka mida ah haddaad aragtaan fafzacuu ilaa dikri illaah wa ducaa'ihi wastakfiruuh waxaad u degdegtaan ilahay dikrigiisa iyo baryadiisa dembidhaafna ilahay weydiista tabaaraka wa tacala ama axaadiistani waxyaalaha laga faidaysan waxaa ka mid a ah mashruuciyada salaat alkusuuf waa laga faidaysa waxaa kaloo laga faidaysa salaat alkusuuf inay khudbo leedahay salaat alkusuufka in la khudbayn oo dadka wax loo jeedin oo wax loo sheegi oo aayaddan iyo axkaamteeda dadka loo sharxi oo asbaabta keenaysaayo hadday si xun u fahamsan yihiin laga sixi khudba inay leedahay mashruuciyadeeday ku tusaysa inay khudbo leedahayna waxaa qaba imaamu shaafici isxaaq ibnu rahwiye iyo keyrkood baa qaba waxaana khilaafay maalik iyo abu yuusuf iyo keyrkood ayaa khilaafay wasawaabu waxa weeye madhabka imaamu shaafici aleh raxmat uu qabo oo inay khudbo leedahay waynanoo soc socotaa xadiidka kutusaya xadiidka tusaya nabigu inuu khudbeeyey ayaa inoo soo socday waxaa kaloo laga faa'idaysan xadiidkani sida qoraxdu markay madoobaatayba nebigu u tukaday kadaalika markuu dayxu madoobaadana in la tukanayo xaggeen ka qaadanayna labadooduu nabigu isku daray sal ly sl oo wuxuu yidhi ina ashamsa waalqamara kadibna wuxuu yidhi faidaa ra'aytumuuhumaa fadcu allaha wasalluu labadii baa la isku xidhay haddaad labadooda aragtaan iyagoo madoobaaday ilaahay baryo oo tukada marka sida qoraxda loo tukan markay madoobaato ayaa dayixu markuu madoobaadana loo tukanaya sidaasuu xadiidku tusaya waxaana sidaa qaba alimaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq bnu raxwiya iyo asxaabu ra'yiga xanafiyada ibnu mundir baana rajaxay iyo hayrkii imaamu maalik baa wuxuu yidhi isagu madoobaadka dayixu salaadba maleh salaad jamaaca maleh ninkii iska tukanayo gurigiisa ku tukana isaga jirta laakiin dayax madoobaaday maya wuxuu leeyahay qoraxda madoobaadkeeday ahayd nebiga salaadu tukaday laakiin dayaxa maya waxay leeyihiin culimmadu ibnu mundir wuxuu yihi wa haadihi aflatun minhu bui afla yani waa halmaan ku dhacay imaam maalik kadalika ibn cabdilbar baa wuxuu lam yaqulhu axadun hayruhu cid aan maalig ahayn salaada dayaxmadoobaadka ma diidin buui sawaabku marka waxa weye qoraxda iyo dayax labadu waa isku mido labada waa la tukanaya man ab waktigii nebiga waxa dhacay ta dhacday ma ahayn dayax madoobaad ee wakhtigii nebiga waxa dhacay wuxuu ahaa un qorax madoobaad buu ahaa laakiin waxaa laga qaadanaya inuu dayaxu markuu madoobaadana la mid yahay hadalka nebiga laga qaadanaya salawatu rabbi wasalam labadaba macna wuu isku daray saas wey macna ayb wa can caaishata radi allahu canha bilmunaasaba risaala jirta aada muhim u ah oo sheekh albaani caleyh raxmat uu ka qoray masalada oo uu bixiyey kayfa sallaa rasuulu lahi sal lay waslam salaata alkusuuf axaadiista ku aroortay o dhan buu isu keenay kadibna i aad qiimo badan baa ku jira adaasi lagama maarmo cidii maslada ka hadlaysa wacan caaishata radi allahu canha ana anabiya nebigu sal lay wasalam jahra wuxuu la jahray fii salaati lkusuufi madoobaadka salaadeeda wuxuu la jahlay biqiraa'atii qiraa'adiisii buu la jahray akhrintii qur-aanka uu akhrinayay uu la jahro kor buu u fa sallaa wuxuu tukaday nebigu arbaca rakacaatin afar ragcadood oo fii rakcatayni laba ragcadood dhexdooda arbaca taasi bimacnaa waa arbaca rukuucaatin afar rukuucood oo fi rakcatayni laba ragcadood un ah saas man wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood bimacnaa waxa weeye sujuuduhu waa afar ragcad marka la yidhahdo waa un laba ragcadood rukuucuhuna waxay noqonayaan afar rukuucood rakcad walba marka waxay wadataa laba rukuucood iyo laba sujuudood soma saas faahfaahinteedu way noo imaan ayib marka arbaca rakacaatintaasi haddaad ragcad ku fasirto wuu kaa halaabayaa arbaca rakacaatin bimacnaa arbaca rukuucaatin wey lanna rukuucda rakacaadna waa lagu jamciyaa rukuucaadna waa lagu jamciya saas wey macnaa fasallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaatin afar rukuucood oo fii rakcatayni laba ragcadood dhexdooda laba ragcadood yani uu ku dhex tukaday wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray wa hada kanina lafdu muslimin wey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo lahu muslim u sugnaatay fabacaa nebigu wuxuu diray munaadiyan mid dhawaaqaya oo yunaadii ku dhawaaqaya asalaata jaamica asalaata war salaada imaada uxduru salaata war salaada imaada jaamicatan xaalay tahay mid dadka uruurinayso isu keenaysa lafdiga muslim hadda meeshan ku yaalla lafdiga bukhaari isagu waxa weeye qoraxdii ayaa madoobaatay wakhtigii nebiga sal lay wasalam markaasuu nebigu istaagay fasallaa binnaasi dadkiibuu tujiyey fa ataala alqiraa'ata qiraa'adii buu dheereeyey uma rakaca fa ataala arukuuc wuu rukuucay rukuucdana waa dheereeyey uma rafaca ra'sahu fa ataala alqiraa'a rukuucdiibuu ka soo toosay meeshii la rabay inuu sujuudo buu haddana qiraa'adii dib ugu noqday markaasuu qiraa'adii dheereeyey wahiya duuna qiraa'atihi luulaa qiraa'adiisii horena way ka hoosaysaa way ka yartay uma rakaca faaaala arukuuc haddana waa rukuucay rukuucdiina waa dheereeyey duuna rukuucihi lwal rukuucdiisa hore waa ka yartay uma rafaca ra'sahu kadibna wuu kasoo soo toosay rukuucdii labaad fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma qaama wuu soo istaagay fasanaca fi rakcati aaniya rakcaddii labaadna wuxuu ku sameeyey mila dalika tii hore siduu ku sameeyo kale oo laba rukuucood iyo laba sujuudood ah uma qaama waa istaagay kadibna wuxuu ihi ina ashamsa walqamara laa yakhtifaani limowti axadi wala lixayaatihi walaakinahumaa aayataani min aayaati illah yuriihim allahu cibaadahu faida ra'aytum dalika fafzacuu ila asala lafdigaasi waa lafdiga saxiixulbukhaari ku yaala marka wuxuu ku tusayaa inuu nebigu sal ly aslam uu qiraa'ada la jahray laba masala saddex masalaa laga qaadan xadiidkan saddex masala laga qaaday masalada koowaade laga qaadanaya waxa weeye salaada madoobaadku ama dayax ha noqdo ama qorax ha noqdee qiraa'ada ma lala jahrayaa oo imaamku kor miyuu u akrinayaa qiraa'ada mise wuu siraysanaya xadiidkan caaisha wuxuu yidhi waa la jahray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh waxaana qaatay madhabkaas in qiraa'ada lala jahrayo fii salaati alkusuuf cadad oo saxaabada ka mid a ah, a'immadana waxaa maray alimaamu axmed isxaaq ibnu rahwiya waxaa doortay ibnu mundir iyo abu xaniife labadiisii saaxiib maxamed ibnu xasan ashaybaani iyo abu yuusuf yacquub ayaa doortay oo waxay leeyihiin xadiidka caaisha ayaa kutusaya inuu nebigu la jahray qiraa'ada wabittaali in lala jahro waa sunno ayb maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa iyo leyt ibnu sacad iyagu waxay ku tageen qiraa'ada waa la siraysanaya hoos baa loo akri waxayna deliishadeen axaadiid aan sugnayn sida xadiidka samura cinda tirmidi wabni khusayma oo marjuuxa waa xadiid daciif oo culimada qaarkood baa daciif kadalika xadiidka ibni cabaasa inoo soo socday kan ku xiga isagana way deliishadeenoo naxwan min qiraa'ati suurati albaqara buui nebigu qiraa'adu akhriyey waxay ku dhoweyd qiraa'ada suurat lbaqara waxay leeyihiin qiyaastaa ibni cabaas ma dhehen hadduu qiraa'ada maqlayay ee wuxuu dhihi lahaa suura zabluu akri marka qiraa'adu inay hoosaysay baa laga garan saas daraaddeed buu ku qiyaasay inay suuratulbaqara qiyaasteeda dhannayd adiga taa waa laga jawaabayo waxaa dhici kartay leeyihi ibni cabaas inuu meel dambe ku tukanahayo qiraada nebigaba uusan maqlayn sooma midda kale caaisha waa muhbita qiraa'adii nebigu inuu la jahray bay sugaysaa ibni cabaas walow hadalkiisu sariixba yuusan ahaanine waa naafi wey sooma wlmubitu muqadamun cala anaafi liana man xafida xujatu calaa man lam yaxfad soma caaishaa xifdiday inuu nebigu qiraa'ada la jehray sidaas daraaddeed hadalkeeda xuja baa laleeyahay sidaas man marka taasaa sawaab ah qira'ada in lala jahro ayaa sawaab ah oo madhabka imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya shaaficiyada aimadooda qaar ka midana ay dooranayaan taasaa xoog badan ayb waxaa kaloo xadiidku inoo faa'ideeyo masalada labaad ee laga faa'iidaysan ay tahay madoobaadka qorax madoobaadka ama dayax madoobaadku salaadiisu in ay tahay afar rukuucood iyo afar sujuudood bimacnaa waa laba ragcadood oo ragcad walba ay wadato laba rukuucood iyo laba sujuudood saasuu xadiidka noo sheegay sidaana waa sida ay jumhuurtu qabaan waana sida saxiixa sidaa wax khilaafsan oo dhanna ma sugna wixii intaa khilaafsan ma sugna maxaa yeeley xadiiu caaisha iyo xadiidka cabdullahi bn cabaasa inoo soo socda ayay rajaxayaan a'imada xadiidku sida bukhaari iyo keyrkood ay rajaxayaan waxay leeyihiin xadiista ugu xoog badan waa xadiiu caaisha iyo xadiidka cabdullahi bn cabaas inoo soo socda iyo ugu xoog badan waxaa ku soo arooray salaaddii nebigu uu tukaday markuu dayixo markay qoraxdu madoobaatay wixii intaa ka soo hadhayna waa ismoodsiis bay leeyihi waanu u tegi doonnaa in ay laba ragcadood tahay ragcad kastana afar rukuucood iyo laba sujuudood ay leedahay ayaa waxaa ku tegay imaamu maalik shaafici axmed ibnu xambal abu thawr waxaana rajaxay sidoo kaleeta ibnu cabdilbar iyo ibnu mudir iyo keyrkood macna asxaabu ra'yiga iyagu waxay qabaan oo maalikiyada maxaa la yidhi asxaabu ra'yi oo xanafiyadu waxay yidhahdeen iyagu waa laba ragcadoodoo labadii ragcadood ee salaadaha caadigoo kaleeta la mid rukuucana ma jiraan fara badan laba ragcadood oo mid walba laba sujuudood u wadata way rukuucduna waa un hal rukuuc salaaddii caadigee naqaanay baa la tukan bay xadiid daciifa ah oo abu daawuud soo saaro qabisat alhilaali laga warinayo ama taclabat alcabdi laga warinayo abu daawuudna uu wariyey oo daciifo mudarib ah bay deliishanayaan leyf baa ku raacay qolada xanafiyada ah laakiin waa ra'yi daciifo axaadiista deliishanayaan waa xadiis daciif qolyo kaleeto isxaaq ibnu mundir ay ka mid yihiin iyaguna waxay leeyihiin qaababkani kulli waa loo tukan karaa axmedna waa laga soo wariya waxaa sugan laba ragcadood oo ragcaddiiba laba rukuucood waxaa sugan laba ragcadood oo ragcaddi waxaa soo arooray baan dhihila waxaa soo arooray laba ragcadood oo mid walba ay tahay saddex rukuucood laba ragcadood oo mid walba ay tahay ay wadato afar rukuucood laba ragcadood oo mid walba ay wadato shan rukuucood way soo aroortay wixii marka laba laba rukuucood ka siyaadsan ragcaddiiba laba rukuucood wax ka siyaasan axaadiisteedu ma sugnay taagan yihiin a'immada yacni badankood ama in badanoo ka mid a man saas man ayib qaarna waxay leeyihiin sa aan sheegayno oo ibnu mudir iyo isxaaq iyo imaam axmed ra'yi laga wariye waxay leeyihiin kulli waa wada sugan yihiine kulli ha lagu wada camal falo kan haddaad qaadatana khayr kan haddaad qaadatana khayr kan haddaad qayratana khayr had yani shardi waxaa inay sugnaadaan sugnaanshihii baa marka laysu dhex fadhiya leanna waxa weeye waxaa meesha yaalla nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh siday taqriirinayaan hal mar bay dhacday madoobaadka qoraxda halka marna waa maalintii wiilkiisa ibraahim uu dhintay sal sm halkaa marna ma dhici karto inuu shan qaab ama afar qaab oo kala duwan u tukaday haddii dhowr gooroo ka dambaysay ay dhacday waan dhihi lahayn sidanna mar buu u tukaday sidanna mar buu u tukaday sidanna mar buu u tukaday baynu dhihi lahayn sooma laakiin xadasku hal mar buu dhacay halkii marna hal salaadunbuu nebigu tukaday ma sidaas daraaddeed riwaayaadkan kala gedisani qaar baa khalad ah qasab ha la kala rajaxay marka qabaan ha la kala rajaxo markay timaadana waxaa ugu rajaxanoo ugu xoog badan min xayu sanad waxaa ugu xoog badan xadiiu caaisha ibni cabaas ah, sidii taqriin oo ah laba ragcadood oo mid walba wadato laba rukuucood waxa kaloo dhan ama waa shaad ama waa daciif bay qabaan saas man haddii ay arintu tacadudi lahayd oo qiso xadadku dhowr goor dhici lahaa oo dhowr goor ama qoraxmadoobaad imaan laha ama dayaxmadoobaad dhici lahay waa dhihi lahay tanna way dhacday tanna way dhacday tanna nebigu waa sameeyey saas daraaddeed alkullu jaa'is soma sidaan kusoo marnay maala ataxiyaadka siyaqiisoo kaleeto salliga siyaqiisoo kaleeto aadaanka siyaqiisoo kaleeto somaynaan soo marin waan dhihi lahay waa ikhtilaaf tanawuc laakiin waxaynaan u dhahaynin xadadka madoobaadkaa hal mar basa dhacay salaaddu nebigu tukadayna hal salaadunbay sooma ayib ma dhici karta marka halkaas salaad inuu qaabab kala gedisan hal mar u tukaday maya iyaduna waa baciid saas daraaddeed hal mar buu tukaday halka marna hal qaab buu u tukaday qaabkii haddii la helo wixii khilaafsani marka waa ismoodsiis ruwaadda ismoodsiiyeen halkaasay marinayaan waana rayiga u fiican ra'yiga u fiican shekh saasuu ku taqrinaya risaaladiis risaalada hadda sheegayni kayfa salla rasul sal lay slam salaat alkusuuf saasuu ku taqriirinaya waana looga horreeyo aimo waaweyn baa uga horreeyey sidaan u tegi doono ayb wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi inkasafad way madoobaatay ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuuli lahi sal lay sl nabiga wakhtigiisii bay madoobaatay fasallaa nabigu waa tukaday faqaama wuxuu istaagay nebigu qiyaaman istaag dawiilan oo dheer dawiilan oo dheer naxwan oo ku dhow min qiraa'ati suurati lbaqara suurat lbaqara akhrinteedii ku dhow taagnidiisii hore waxay ku dhoweyd qiyaas la akhrin karo suurat waa xadiiska ay u deliishadeen baan nidhi qolyaha yidhi qiraa'ada ha la siraysto xadiiskanay deliishadeen oo waxay yidhahdeen ibnu cabaas hadduu qiraa'ada nebiga maqlihayey wuxuu dhihi lahaa suurad heblu akhriyey ee ma dhaheen qiyaasta suurat lbaqara oo kale inuusan maqlaynin baa laga qaadan bay leey laakiin waa laga jawaaba waxa la yidhi hadduusan maqlaynin hayrkii baa maqlay isagoo qiraa'ada lala jahrayo inuusan maqlinna waa dhici kartaayo xagga dambe inuu ku tukanayo baa dhici karay saas almuhim xadiidka caaisha ayaa ka xog uma rakaca kadibna nebigu waa rukuucay rukuucan rukuuc buu rukuucay dawiilan oo dheer uma kadibna rafaca wuu ka soo kornoodo rukuucdiibuu ka soo toosay faqaama wuu istaagay haddana meeshii la rabay inuu sujuudda aado sujuuddii muusan aadine faqaama wuu istaagay qiyaaman istaag dawiilan oo dheer waa taagnidii labaad wey wa huwa taagnidani wahuwa isaga qiyaamkanina duuna qiyaami alwali istaaggii hore waa ka hooseeya istaaggii hore mid ka hooseeya wey bimacnaa waxa weeye labada istaag ee isku rukuucda ah waxaan u jeeda isku ragcadda ah mid ka horaa dheer ka dambana waa ka gaabanya saas man ayb uma kadibna rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc dhawiilan oo dheer wa huwa rukuucan dambana duuna rukuuci ilawali rukuucdii hore waa ka hooseeya waa ka yaryahay macnaha waa ka gaabanya garaoo ragcaddiiba haddii la yidhi waxay leedahay laba rukuucood iyo laba istaag labada rukuucoodna midda horaa dheer labada istaagna midda horaa dheer saas man ayb uma markaa kadib buu sajada sujuuday labadii sujuudood buu sujuuday uma kadibna qaama waa istaagay sujuudiibuu sajadadaasi wuu iska ilaaqeen yacni sajada sajdatayn baa laga wadaa laba sujuudood buu sujuuday uma kadibna qaama sujuudiibuu ka soo istaagay qiyaaman istaag buu istaagay qaama wuu istaagay qiyaaman awiilan oo dheer buu istaagay wa huwa isaguna duuna alqiyaami alwali istaaggii hore ayuu ka hooseeya oo ka yidhi mid ka hooseeyo alqiyaamu alwalkaasi xaggee u noqonaya laba ra'yi baa la qabaa ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay duuna alqiyaami alwalkani qiyaamkii ugu horeeyey ragcaddii hore soo laba qiyaam ma lahayn qiyaamkeedii hore iyo ragcaddan dambe qiyaamkeeda hore labadaasaa laysgarab dhigayaayo tan dambe qiyaamkeeda hore wuxuu ka hooseeyaa oo ka gaaban yahay tii hore qiyaamkeedii hore sida ibnu cabdilbar baa taqriirinaya qaarna waxay leeyihiin duuna alqiyaami alawalida waxaa laga wadaa qiyaamkii kan ku xigay oo kee wey markaas ragcaddii hore labadeedii qiyaam ka dambuu noqonaya markaas sooma sidaana qaar baa marinaya ayb uma kadibna rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc awiilan oo dheer wa huwa isaguna duuna arukuuci alwali rukuucdii hore waa ka hooseeya mid ka yar mid ka gaaban hore rukuucdeedii hore waa siduu watay ibn cabdibar ama rukuuci lwal waxaad tidhahdaa rukuucdii tan ka horraysayo ragcaddii dambe rukuucdeedii dambe ah soma ragcaddii hore dhe ragcaddii hore rukuucdeedii ugu dambaysay ee tan ku xigta ayaa markaasi laga rabdhigay wahuwa duuna arukuuci alwal uma kadibna rafaca wuu kor noqday faqaama wuu istaagay qiyaaman awiilan istaag dheer wahuwa isaguna duuna alqiyaami alawali istaaggii hore ayuu ka hooseeya oo ka yaryauma kadibna rakaca wuu rukaca yani duuna alqiyaami alawalkaas qiyaamkani wuxuu u noqonayaa imaa ragcaddan lafteeda qiyaamkeedii hore yaa imaa wuxuu u noqonayaa ragcaddii hore qiyaamkeedii labaad hadda qiyaam alwal oo kan dambe ah ama wuxuu noqonayaa ragcaddii hore soo laba qiyaam ma lahayn qiyaamkeedii labaad iyo tan dambe qiyaamkeeda labaad baa laysgarab dhigaya qiyaam alwal halkaasu u celinaya ibnu cabdibar qaarna waxay leeyihiin ragcad walba labadeeda qiyaam unbaa laysgarab dhigahayaaye tii hore shaqo kuma leh soo ma labadaaba waa laba raayo culimadu qabaan uma kadibna rakaca wuu kurucay rukuucan awiilan wa huwa duuna rukuuci lwali rukuucdii ugu horeysay ama rukuucdii hore mid ka yar wey oo ka hoosay uma kadibna rafaca wuu kor yeehay rasahu uma sajada wuu sujuuday yani sajdatayn uma kadibna insarafa wuu soo gadoomo salaadii buu ka baxay walxaal qad injalad ay faydantay ashamsu qoraxdii fahaaba annaasa markaasuu dadka u khudbay oo madowgii ka faydmay ayuu markaa salaadii ka baxay fahaطba الnaasa kadibna dadku u khudbeeyey muttafaqu calayhi wlafdu lafdigana lilbukhaariy buu usugnaa xadiikani wuxuu marka sifeeyey labada xadiidka caaishana sidoo kale saa u sheegay labada afarta rukuucood labada ragcadood say u gelayaan saas maa ilaa ragcad walba laba rukuucood baad leedahay soo ma laba rukuucood iyo laba istaag iyo laba sujuudood bay mid walba leedahay waxaa kaloo xadiidku u faa'ideeyey salaadda in la wadayo ilaa ay qoraxdu ka faydanto waxaa kaloo faa'iideynaya xadiiskii ugu horreeyen soo marnay xadiidu muqirata bnu shucba soo mahay fadcu llaha wasalluu xataa tankashifa yani ilaa haaya wey xataadu min xuruufi alghaaya ka mid ilaa faydanto iftiinku uu macnaha soo noqdo wada salaadda wey man ayb waxaa kaloo xadiidkan inoo faa'iideeyey isagana sidoo kaleeto khudbadii inay iyaduna mashruucta fakhaaba annaasa sida xadiidkii muxuu ahaaye muhiiraan soo marray soo garmaysaan naskii khudbada nebigana waxaa sheegay axaadiista kaleo ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illah khudbadu saasee macna oo nebigu wuxuu saxayey salawatu rabbi wasalaamu calayh dadka mafhuum ay haystaanoo khaldanoo ahaa in yacni waxa weeyaan waxyaalaha ka dhacaya caalamka sare bedelada ku imaanaya inay saamayn ku leeyihiin xawaadista dhulka ka dhacaysa masaladaasina waxay ahayd masale khuraafo ah oo ay rumaysnaayeen mujtamacaadkii hore oo waxay rumaysnaayeen geerida dhulka ka dhacaysa iyo dhalashada ka dhacaysa iyo abaaraha iyo isbedeladu inay samaynayaan wareegayaasha waaweyn ee samada ama kor socda ayaa keenaya bay qabeen oo abuurayaan majaraadkan waa weyn waa makhluuqoo waxbana ma abuuraan waxna ma keenaan xagasna ma dhaliyaan iyagaa makhluuqa sooma laftoodaa makhluuqa waxba ma keenaan waxay keenaanna hadduu jiro waa wax ilaahay sabab uga dhigayo isbedelkooda ay isbedelayaan yacnii saamaynta uu dhulka ku yeelan karayo waa sabab waa musabab sababka ka dhalanaya ilaa waa wax ilaahay gacantiisa ku jiro iyagu waxba ma sameeyaan waxba ma abuuraan waxna ma dilaan waxna ma nooleeyaan saas man khuraafadaasuu marka nebigu saxayay salawatu rabbi waslamu aleyh saas ma walilasa khuraafadaasi weli soomaalida qaar bay baatil ku tahay waxaan xusuusnahay maxay ahayd ma seventy nine kii seventy eight idi amin marninkii la daliilkii loo jiray anwar saadaad ayaa waxaa ku beegantay dayax madoobaad waan garanayaa baadiyaan joogay marka ari baan raacay markay arintaasi dhacday xadakaasi dhacay bay soomaalidu waxay ku sheekaysteenoo la ogaaday anwarsaadaad in la dilo somaliduna way jeclaan jireen anwarsaadaad baa waxay yidhahdeen dayaxu wuxuu la madoobaaday anwarsaadaad baa dhintay sheekadaasa tuulooyinkii magaalooyinkii lagaga sheekaysanay anwarsaadaad dilkiisii iyo dhimashadiisii buu dayaxu la madoobaaday anwarsaadaad mujrimkan xunka maxaa dayax uga madoobaanay nin quman buu madoobaada hadduu madoobaanay muhimadu marka waxa weeye khuraaadaasi wax jira maaha khuraafadaasi wax jira maaha nebigu salawatu rabbi waslm marka taasuu saxayay saas daraaddeed bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin khudbadani khudbo uu nebigu iska maagay ma ahayne xaalad keentay baa mujtamaca uu ku arkay marka wax jiro inuu baraarujiye ahayd mooyaane laakiin khudbo sida khudbada jumcadoo kaleeto lagaa maarmaana ma ahayn xaaladaasoo kale hadday timaadda marka waa la khudbayn karaayo waa la baraarujin karaa laakiin haddaynay jirin wax muqtadoo keenahaya marka looma baahnay qaarkood abaan bacdlcilmimslim iyo abu daawuud iyo nasaa waxay soo saareen xadiidka ibnu cabaas laftiisay soo saareen laakiin waxay ku wariyeen lafdi kaleeto alada khalad ku jiro lafdigaasi inaan baraarujino waa lagaa maarmaan waxa weeyaan rasuulkaa tukaday buu hi markay qoraxdu madoobaatay wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin fii arbaci sajadaad sideed rukuucood oo afar sujuudood ah ku dhex jira maxaa laga wadaa bimacnaha laba ragcadood buu tukaday ragcad walbana afar rukuucood bay wadataa xadiidka ibn cabaas baa laga wariyaa waxaana soo saaray muslim iyo abu daawuud iyo nasaa baa soo saaray xadiidkaasi walow muslim haba wariye bi haada lafdi oo sideed rukuucooda waa daciif wuxuu daciif ku yahay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda xabiib ibni abi haabit oo ka warinaya taawuus wuuna cancaneeyeyoo can buu ku wariyey xabiib ibni abi haabitna waa mudlis waalmudalisu idaa cancana yuxmalu cala alinqiaac saasuu macnaa cancanat lmudalis sanadku inuu kala go-an yahay baa loo badino sidaasuu marka daciif ku noqonaya sidaas daraaddeed xadiidkaasi waa daciif waxaa daciifiyey ibnu xibbaan bayhaqi sheekh albani iyo keyrkoodba bal alimaam bayhaqi wuxuu kasoo soo gurinaya bukhaari inuu ka jeesaday xadiidkan bal tirmidi wuxuu bukhaari ka soo guuriyey inuu yidhi inuu rajaxay xadiidka cabdulahi bni cabaas ee baabka inoogu sugan kan ayuu rajaxay bukhaari ama kan odhanaya siddeed ragcadood oo laba rukuucooda way daciifiyeen saas man shekh albani caleh raxmat kama fii daciifi abi daawuud oo asalka ah wuxuu leeyahay isnaaduhu macluul wa matruhu hayru maxfuud sanadkiisuna waa cilaysan yaho dee mudalliskaasaa ku jira matniguna waa hayru maxfuud oo maxaa yeeley wuxuu khilaafay duruq ilaa saddex ah oo cabdulahi bn cabaas xadiidka lagaga wariyo oo isku raacay arbaca rakacaatin fii rakcatayn ah, afar rukuucood oo un laba ragcadood ah ayay isku raaceen ruwaadda kale o dhan ilaa saddexda dariiqa kale isku raaceen halka ariiqay khilaafay marka waa ariiqu xabiib ibni abi haabit oo mudlis soo munkar maaha marka lafdiguna waa munkar sanadkuna waa daciif ayb taa marka ayaa lagu kadsoomi waana midda ay aimada qaarkood ay macnaha u deliishadeen in laba ragcadoodoo mid walba afar rukuucood wada tala tukan karayo xadiiskay u deliishadeen saxiix muslim buu ku jira laakiin axaadiis saxiix muslim ku jirta yaynan badnaanin oo macluulaa jirta saas maana imam daara qutni iyo aimadu ay dabagaleen wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugan limuslimin waabaka haddataan sheegaynay halkanuuba ku keenay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo limuslimin u sugnaatay sallaa wuxuu tukaday xiina goortii kusifat la madoobeeyey ashamsu qoraxdii markii madoobaatay nebigu wuxuu tukaday amaaniya rakacaatin afar rukuucood amaaniya rakacaatin sideed rukuucood oo fii arbaci sajadaatin yani afar sujuudood dhexdooda waa lafdigaan hadda sheegayna waynu ka hor dhacnay saas man yani lafdigaasi marka amaaniya raka